الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد baabu waciidi man اqtaطca xaqa muslimi biyamiini faajiraة bالnaar cashirkan waa kii afartan iyo shanaad ee kamida min sharxi صaxiixi muslim wuxuu baab yahay baabu waciidi man ruux goodigiiba uu baab yahay iqtadaca goosta xaqa muslimin ruux muslima xaqii goostay biyamiinin faajiratin dhaar beena ku goostay binaari naar loogu goodiyo oo loo ballanqaado xadaanaa yaxya bnu ayuub almaqaabiri wa qutaybatu bnu saciid waa inaga soo maray yaxya bn ayuub fii abaqati sheekhi muslim hadduu dhaco waa wadaadka intaan hadda muslim ku jiro wqutaybatu bnu saciidi wacaliy bnu xujrin jamiican si wada jira waxay xadiidka ka tabinayaan can ismaaciil bni jacfar bn abi kaiir alansaari qaala bnu ayuub yaxya wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil bnu jacfar qaala ahbaranaa cala wahwa bn cabdiraxmaan ibnu yacquub mowla lxuraqa waa qoys ama jilib ree juhayna ah can macbad bni kacab asalami can akhiihi cabdulaahi bni kacab macbud bnu kacab iyo cabdulaahi bnu kacab waa walaalo waa kacab bn maalik caruurtiisii wey can abi umaamata alxaarii abi umaamata alxaarii waa saxaabi alxaarii buu gadaal ka keeni doonaa abi umaamata alxaarii iyaas ibnu haclaba la yidhaahdaa magaciisa iyaas ibnu haclaba halkan xadii buu muslim ku leehay halkan xadiid buu muslim ku leeyahay iyo xadiid kale oo kutubta kale uu ku leeyahay can abi umaamata alxaarii ana rasuul lah sal ly slam qaala nabigu wuxuu ihi man iqtaaca ruuxi goosta xaqa mri'in muslimin ruux muslim xaqii ruuxi goosta biyamiinihi dhaartiisa ku goosta faqad awjaba allahu alla wuxuu u waajibiyey lahu ninka asaga annaara naar buu u waajibiyey xaq ruux muslima uu leeyahay xaq waa la ilaaqay wa nakira fii siyaaqi sharin man iqtaaca xaqa mri'in xaq lama kala qada maal badan maal yar xuquuqda caadiga ee bani isku yeeshoo kale xataa inuusan maal ahayn baa dhici karta wa xarama calayhi اljannata jannana wuu ka xaaraam yeelay faqaala lahu rajulun ninbaa nabigu wuxuu ku yidhi rasuulki ilaahi wain kaana shayan yasiira yaa rasuul allah wax yar ba allaha ka dhigee xaq muslim ruuxii goostee ku dhaartama naar baa u waajibayso jannadaa laga xarimaya qaala subanu wuxuu yihi wain qadiiba min araag laan caday allaha ka dhigo laan ruma yarba allaha ka dhigo wain qadiibun baa ii qora laakiin riwaayada mashhuurada ah wain qadiiban weeye oo marka kaaniya isimkeediiba la gooyo wayna badan tahay iltamis walow khaataman xadiidun oo kale waxadaanaa waa xadiidka noo tabiyey abubakr bn abi shaybata wa isxaaq bn ibraahim wa haaruun cabdilaahi alxamaal albaqdaadi haaruun cabdilaahi alxamaal buu caan ku yahay jamiican si wada jira xadiidka waxay ka qaadanayaan wadaad can abi usaamata xamaad ibni usaama abi usaama kunyadaasu caanku yahay can اlwaliid bni kahiir اlqurashi can muxamed bni kacbin annahu samica akhaahu cabdاllahi bni kacbin horaan waxaad soo marteen inuu ahaa macbad ibni kacbin can cabdillaahi bni kacbin hunaana waa muxamed bnu kacbin can cabdillahi bni kacb laba walaalaa isku raacay xadiidka annahu samica akhaahu walaalkiibuu maqlay cabdulahi bnu kacab yuxadiu waasoo xadiidka ka tabinayoo leh ana abaa umaamata alxaariiya abaa umaamata alxaariiya waa ixtiraaz can abi umaamata albaahiliy suday bnu cajlaan abi umaamata albaahili baa laga ixtiraazaya ninkaa waa baahili ninkaad taqaanina caanka ahaa abu umaama caanka ku ahaa ninkana waa xaariثi yani waa qoys reer bani khasraj ah xaariuhu waa jilib ka dhashay min bani khasraj min alansaar magaciisuna ibnu aclabata laba xadii basuu leeyahay oo nabiga ka wariya kan iyo xadii aan ku jirin saxiixaynka oo wadaadaha kale ay soo saaraan iyo kutubta kaleba ninka laakiin waa nacaan oo axaadiis badan leh maamata suday ibnu cajlaan albahili baa la qabiil reer baahila la yidhado ka dhashay ariiqan marka hadda aynu marayno iyo xadiidka horeba iyo ariiqa horeba iyo xadiidka dhanba muslim baa kala tafarud can اlbukhaari waxadaana abubakr bn abi shaybata xadaana wakiic xa waxadaana numayr muamed mamed numayr maxamed cabdillahi bn numayr baa loo jeedaa xadaana abu mucaawiyata muxamed bnu khazima wakiicun waxadaana ixsaan ibraahim alxandali wاllafdu lahu lisxaaq ahbarana wakiic xadaana can abi waailin shaqiiq bn slmta can cabdlahi bni mascuudi radi allahu tacaala canhu can rasuuli اllahi sal اllahu alayh wali waslm qaal nabigu wuxuu yidhi man xalafa ruuxi dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar xidhaysa saaxiibkeed sabrin ay xabsin naftaada ay xidhaysaa yamiintii iyo waxaa laisku idaafeeya sabrigii waa dhaar ruuxeeda xidhayso dembi ku xidhaysa oo naar ku xidhaysa oo janno u diidaysa adaa naftaada xidhay wey adaa naftaada xidhay oo xero yaroo ciidhaa geliyey oo waxaan ruux muslima ku dhaqaaqin ku dhaqaaqay saasaa loo jeedaa idan ruuxa marka intii lasoo qabto la xidho isagoon isdifaaci karin la dilo ayaa qatlu sabrin la yidhaahdaa ruux marka intii laga awood awoodbato lasoo gardo duubaa meel lagu xidho wixii doona laga sameeyo waxaa la dilay qatlu sabrin ba la yidhaahdaa ninkii dhaartan faajirada ee yamiinul khamuuska loo yaqaana sameeyana waa nin naftiisa xidhxidhay weeye oo naar iyo u xidhayna jannana ka caagiya wey man xalafa ruuxu ku dhaarta calaa yamiini sabrin dhaar saaxiibkeed xidhaysa oo khayrka u diidaysa sharna ku furaysa taasoo yakhtadicu uu ku goosanay biha ayada maalamri'in muslimin ruux muslima maalkii huwa fiiha faajirun huwa asaguna fiiha filyamiini faajirun uu ku been sheegayo faajirku waa ruuxa beenta aan ka waabanin inuu been ku dhaarto ruuxa u baridhaa faajirka la yidhaahda aljariic alkadib bay cinda alcarab fujuurka u yaqaanaan laqiya allaha ilaahay buu la kulmahaya wahuwa calayhi khadban alla u cadhaysan ilaahay u cadhaysan buu la kulmahaya inta laysdabadhiga soo ma aragti waa dhaaranaysaa waxaad ku dhaaranaysaa waa xanti ruux muslima ayib inaad been sheegaysood khaldantayna waas og tahay maxaa lagugu sameeya laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi qadba alla u cadhaysan buu la kulmaa qaala wuxuu ihi wadaadkii taabiciga ahaa ee waail ibnu shaqiiq ahaa shaqiiq ibnu salama aha fa dakhala ashcar ibnu qays ashcar ibnu qays baa soo galay alkindi faqaala wuxuu ihi ashcar ibnu qays waa wuxuu islaamay sanadka tobnaada hijirada ayuu islaamay waad garanaysaa ninka caanka ah dadka carbeede ridoobe gaaloobay buu ku jiray ree yamaneed buuna ahaa nin dhib badanoo qabaa'il badan hogaamiyo dagaalamo oo e, wuxuu ahaa e, dhiiran buu ahaa markii marka qolyihii murtadiinta la jabiyey dadka lasoo qabtay maxaabiistaaba ku jira abubakar baa loo keenay isagoo la wado markaasuu abubakar haydeli dagaal culus baa kugu furane icafidho maanta anugunaana islaama waa yahay buui abubakr waa cafiyey wuu islaamay kadibna gabadha abubakar ee waalahayan buu guursaday waagii dambe marka wacdar u dhigay intuu muslimiinta ka gooyey buu gaala ka gooyey murtadiin suu u khilaafadii cali buu dhintay weli waagii dambe ragga cali la safnaa buu ahaa nin aad u daga maxamed ibnu ashcad ninkii lo odhan jiray aabbihii weeye ashcad ibnu qayt alkindi marka xadiidkan keliyuu ku leeyahay saxiixaynka xadiidkan keliya ayuu ku leeyahay saxiixaynka halkan xadiid ee ku yimid xadiidka mascuud gudihiisa ku yimid en gooni imanbuu saxeenka ku leeyahay halka xadii hadda bukhaari toban goor buu soo celiyaa fii saxiixi muslimna meesha kugu dambe kuguna horay marka waa la kala tegay faqaala wuxuu yihi ashcad bnu qays alkindi maa yuxadiukum abu cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan muxuu idiin tabinayaa ood ka faa'iidaysanaysaan waa cabdulaahi bnu mascuud kunyadiisii faqaaluu waxay dhaheen taabiciintii kada wuxuu noo sheegayaa xadiidkaasuu noo sheegaya ah ninkii dhaar ku dhaarto xoolo muslim inuu ku qaato ilaahay aakhara wuxuu la kulma alla u cadhaysan saasuu noo sheegay yidhaahdeen qaala wuxuu idhi sadaqa abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan run buu sheegay fiya nasalat anay aayaddu igu soo degtay yani wuxuu muujinayaa cabdulaahi markuu xadiidka tabiyey aayaddii nabigu uu akhriyey riwaayadda iman doontu raaciye wey aayaddii iyo xadiidkiibuu isla maqlay marka loo sheegay ashca ibnu qays alkindi anay aayadda igu soo yani qise anugu martay bay kusoo degtay wey kaana baynii wa bayna rajulin ardun bilyaman aniya nin waxaa noo dhexeeyey dhul yaman ku yaala ah ila isagaa yman ah reekinda ahay fakhaasamtu ilanabi nabigaan kula dooda yaan ku garannay wey nabigaan u geeyoon ku garannay ku xaajoonnay dhulka baa laisku qabsaday faqaala nabigu wuxuu yidhi hal laka bayinatun ashcaow makhraatiya caddayn ma haysataa dhulka adugu inaad leedahay faqultu laa nabi allow mayaan idhi qaala wuxuu idhi fayamiinuhu haddaba dhaartiisaa markaa aan ku huraynin wey wuu kuu dhaaranayaa qultu waxaa nabi allow idan yaxlifu waa dhaaranaya nabi allow haddaan anugu makhraati waayey caddayn asaguna dhaarun fooda loo gelinayo ninka nin dhaar ka waabanhaya ma ee dhacay faqaala rasuul lahi sal lay slam cinda dalika arinkaas markuu saxaabigii sheegay ashcad ahaa ayaa wuxuu nabigu yidhi man xalafa calaa yamiini sabrin dhaar saabiroo ruuxii xidhaysa ninka ku dhaarta yaqhtadicu biha uu ku goosanayo maalamri'in muslimin ruux muslima maalka uu ku goosanayo uu ku qaadanayo huwa asagoo fiiha filyamiini faajir uu ku been sheegayo laqiya allaha wa calayhi khadba ilaahay buu la kulmaa asagoo u cadhaysan fanasalat waxaa soo degtay in aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahd illaahi ilaahay ballankiisii iyo wa aymaanihim dhaarihiisii ku iibsana amanan qaliilan lacag yar wax yaroo adduunya dhaafsanaya ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira walaa yukalimhum اllah walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim aayaddaasaa soo degtay aayad kulul marka aayadda siyaaqeeda oo aayadaha sibaaqeeda iyo lixaaqeeda iyo qaabkay ku timidba ahlu kitaab bay ku soo ahlukitaab bay kusoo degtay oo nimankii yahuudiyada ee bedelay tilmaantii iyo sifadii nabigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam kadibna dhaafsaday adduunya yar ilaahay ballankiisii bay iibsadeen ballanku muxuu ahaa haddii nebi maxamed uu soo baxo ay soo gaadhaan inay rumeeyaan oy raacaan bay ballan qaadeen maxay ku dhaarteen inay u heliyaan oy garab istaagaan axdigii iyo ballankiiba waaiyo dhaartayba waa ka baxeen xoogo yaroo birbir ay dhaafsadeenoo intay nubuwadu iyo risaaladu ka bixi lahayd yuhuudiya bani israa'iil ay carab aadi lahayd hawsha dhanba aan u foqfoqgoyna yidhaahdeenoo xoogo bay ku tashadeen qolyo qamida ah oo culummadoodin rish bay qaateenoo laaluush bay qaateen hawshi baa ilaahay ka hadlaaya asalku marka qisadu aayaddu qaabkaasay ku soo degtay laakiin waa maxay waxay cumuumkeeda soo gudagelaya ruux walba oo dhaar beena mara waa miman ishtaraa cahdahu wa yamiinahu biamanin qaliil waciidkaasuna yaa taabanaya cumuumkaasuu nabigu u deliishanaya fiya nasalad cumuumkeedaa taabanaya aayadda cumuumkeeda wax walba oo waxaa soo gelaya xaqdara lagu qaato laguna dhaarto ballan ilaahay lagu buriyo lagu jabiyo xadaثna إحsان إbrahيm الxamdلي أhbarna jrيr cبdالxamid الضبي can mansوr بn mctamir can abi waئili shaqيq can cabdالlahi bn mascuudi qaal man xalfa calى yamiini yastaxiqu biha maala huwa fiiha faajirun laqiya اllaha wahuwa calayhi adbaan man xalafa ruuxii dhaartay calaa yamiini dhaar buu ku dhaartay yastaxiqu biha man xalafa calaa yamiinin in badan baynu soo tilmaanay kitaab liimaan bilowgiisu iyo calaa maxluufin calayhi baa loo jeeda yamiintu wayba soo hormartay man xalafa calaa yamiini ay calaa maxluufin calayhi maxluuf iyo xaalif iyo maxluufu calayhi sooma jiraan iyo xalif xaalifku waa dhaaranaya maxluuf bihina waa alle subxaanahu wa tacaala allah lagu dhaaran oo wallaahi bilaahi tallaahi baad leedahay maxluufu calayhi waa shayga laisku haystaad ku dhaaranaysa eed leedahay wallaahi anaa kitaabka iskale kitaabkan anaa iskale markaad tidhaahdo kitaabku waa maxluufu alayhi ilaahaygii aad magaciisa uskatayna waa maxluufu bihi aduguna maxaa tahay xaalif saasay kaliyiin marka man xalafa calaa yamiinin ay calaa maxluufin calayhi baa loo ogaada in badanna waa soo tilmaan ymiinkaasoo yastaxiqu biha uu ku mudanhayo maalan huwa fiiha faajirun uu been ku sheegayo laqiya allahu calayhi khadbaan uma dakara wuxuu sheegay naxwa xadiii lacmash xadiidkii acmashoo kaluu sheegay hadda yaase mutaabacaynaya horaan waxaad soo martay da acmash can abi waailin hunaana waa mansuurun muctamir can abi waailin marka mansuur iyo acmash baa israacahayo wey cancanada camash can abi waailin inaysan dhib lahayn badan baynu soo tilmaannay hayra laakiin buu annahu qaala mansuur wuxuu yidhi markuu xadiidkiisa warinayay wuxuu sheegay inuu yidha ninka la yidhaahdo ashcad bnu qays kaanat wa bayna rajulin khusuumatun fii bi'rin aniga nin waxaa noo dhexeeya dood iyo xaaje ku saabsan ceel isma diidayaan dhul baa noo soo maray kaana baynii wa bayna rajuli ardn biاlyaman hunana waa birun waa caam iyo khaas waa shay khaasoo la sheego bacda dikri caamin beertii waxaa ku dhex ooli kara ceel isma diida hayaan uubatasamna ilaa rasuul rasuulka ilahi baanu ku doodno ku garanay faqaala wuxuu hi shaahidaaka aw yamiinuhu laba makhraati baad la iman ama dhaartiisii baa ku ran wey shaahidaaka ayib labada makhraati kee aw yamiinu ama dhaartiisii dhabdhe wax u dhexeeya intaa ma jiro wey waxadaanaa ibn abi cumar almakiy maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar almaki waa ninkii saa iskale ahaa musnidna waa leeyahay kitaab liimaan oo kitaab eh, eh, musnidna wuu leeyahy oo caam buu ku yahay kitaab liimaanna wuu leeyahay kitaab iimaan laga qoro mabuca isagu qoro mabucana wuu leeyahay xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata wey lanno waa ardadii khaaska ayda ah laasimtay ibn abi cuyayna can jaamic ibn abi rashid alkaahil alkaahil buu lagu naanaysaa caan ku yahay alkuufi wa cabdilmalik ibnu acyan alkuufi samicaa labadaa wadaad waxay maqleen shaqiiq ibna salamata shaqiiq ibna salamata hadda waa kuma abi waailka hadda aynu soo maraynin weeye waa cabdilmalik iyo jaamic murashid way caddeeyeen magaci kunyadii waa ka leexdeen oo waxay mutaabacaynhayaan mansuur iyo amash mansuur iyo acmash bay ku raacahayaan yaquulu asagoo le samictu bna mascuudin baan maqlay yaquulu asagoo le samictu rasul sal slm yaquulu man xalafa calaa maalin hadda soo man xalafa calaa maalin wuu kuu caddeeyey maxluufu calayhigii calaa yamiinin ba soo ahayd calaa maalin tanaa marka si fiican kuugu waxa loo jeedo man xalafa calaa maali mri'in muslimin bikayri xaqihi ruuxii ku dhaarta maal ruux muslima xaqdarro oogu dhaarta laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan qaala cabdulaahi wuxuu ihi uma qara'a calayna rasuulullah rasuulkii ilaahay baa nagu dul akhriyey soo ma aragtid aysan ku soo degin qisada ee nabigu uu deliishanayo cumuumkeeda uma qara'a calayna rasuulullah rasuulka ale wuxuu nagu dul akhriyey misdaaqahu kii u rumaynayey u marakacay hadal markaad sheegto hadalkaa waxaa u marag aad dille iyo mahmaah iyo xigmo iyo murti kalaad keensanaysa hadalkiiyo xukumki waxa lagu xoojiye u makhraati inuu run yahay ayaa misdaaqa la yidhaahdaa min kitaabillahi kitaabki ilaahay buu nabigu nooga akhriyey ina aladiina yashtaruuna bicahdillahi waaymaanihim amanan qaliila marka nasaladii hore fiya nasaladaas saas weeye saxaabadu dhaqan bay u inay yidhaahdaan aayaddu anay u soo degtay waxaasay ku soo degtay hawshaasay kusoo ayagoo ujeeda cumuumkeeda lafdiga ah ama macnawiga ah ayaa qisada aynu hayno ee maxalu shaahidka taabanayay ujeedaan marar badanna inay sabanuzuul khaasay ka wadaan laakiin way dhacdaa inay ku idlaaqaan cumuumka lafdigaas ay nuzuul yidhaahdaan xadaanaa qutaybat bnu saciidin wa abu bakr bn abi shaybata wahanaad ibnu sariy abu sariy alkuufi wa abu caasim alxanafi abu caasim alxanafi wlafdu liqutaybata lafdigana qutayba iskalaho ma laha way abubakr bn abi shaybati iyo hanaad midna ma laha qaaluu waxay dhaheen xadaana abulaxwas salaam ninkii loodhan salam ibn sulaim alxanafi can simaak ibni xarbin can calqamata bna waa'ilin can abiihi aabbihi waa ibni xujrin alkindi waa raggii u dembeeyey boqoradii ree ximyar baqiyat aqyaal baa la yidhadaa jamcu qaylin qaylkuna waa boqorka waa laqab lagu naanayso qoyska ree ximyar ee yeman deganaa ee u badnaa ee boqorada ka ahaa ninka markaa u ugaaska ama boqorka ayaa qaylka la yidhaahdaa marka saasuu ahaa jaaa rajulu nin baa yimid min xadramawt wa rajulu min kinda ila اnabiy nin baa yimid reexagga xadramawd ka yimid iyo nin ree kindaa ninbaa jaaa rajulu min xadramawt xadramawdeed waa koonfurta yamaneed bay haddaba ku taalla waa taqaanaa nin ree xadramawda iyo warajulu min kinda iyo nin ree kinda ah ayaa ila nebiyi suubanaha u yimid isaga waail waa reebtindaw fa qaala alxadramiyu ninkii reer xadramood wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow inna haadaa midkan kada qad halabanii wuxuu igu xoogo igaga adkaaday calaa ardin lii kaanad liabi dhul anugu aan leeyahay oo aabahay aan ka dhaxlay dhul anug calaa ardin lii kaanad liabi waxay marka muuqato dhulu aabbihii lahaa ku xoogay oo booliyaday oo uu ka balqaystay faqaala lkindiy wuxuu hi hiya ardi nabi allo waa dhulkaygii fii yadi asrac waa gacantaydana ku jirtaa waa beertaa laysa lahu fiiha xaq wax xaqoo kuleeya ma jire waa gardaran yahay xoog gardarra uga haysta ninkan warkiisa waa saaxiibulyad wuxuu hi waa dhulkaygii anaa gacanta ku haya waan tabcadaa waa beertaa warkiisuna waxba kama jiraan buui waa inkiri waaye marka ninkan asalkiisa dhulkii aabbaha ma lahayne annagaa iska lahayn wuxuu doonihay hawli taalla dhulka la buuri oo gacanta ku haya beertana ninkana wuxuu sheeganayaa in aabbihii uu lahay riwaayo kalaa caddaysay oo ninkan la haysteen mudaca calayhiga ah ayaa dhulka waxay isku haysteen ninkan xadaramoodka xadaramiga ah aabbihii aabbihii faqaala rasuul اllah rasuulka wuxuu ku yidhi lilxadaramiy <clears throat> kii reer xadaramood alaka bayinatun wax cadayna ma haysataa caddayn ma haysata qaala wuxuu ihi laa qaala falaka yamiinuhu dhaartiisaa kuu ahaatay uu kuu dhaaran wey qaala yaa rasuul allah ina arajula faajirun nabi allow ninku waa nin faajir oo khayr daran oo billaqaysta ah booliyaalow ah wax booliyada baashaaba dhaqan ka dhigta laa yubaali damba kama laha nabi allow calaa maa xalafa calayh wuxuu ku dhaarto calaa maa xalafa calayh wuxuu ha yaraado calaa maa xalafa bihi ma dhihin waaa laysku haya laga hadlaya hantida ha yaraato ha badnaato qalin allah ka dhigo wuxuu doono baasha dhaar ku marahaya faajir wey nabi walaysa yatawaracu min shayin walaysa yatawaracu min shayin waa tafsiir lilfujuur wuxuu ka dhowrsan ma jiro laa yubaali laa min shayin wuxuu ka dhowrsan ama u iska ilaalin ama u ka waaban ma jiro faqaal laysa laka minhu ila dalik waxaan dhaar ka ahayn kuma lihid mar haddaadan caddayn iyo makhraata haysanin fanalaqa waa dhaqaaqay ninkii reekinda kinda liyaxlifa inuu dhaarto faqaala rasul rasuulka ilahi wuxuu lama adbara markuu ismajiiray amaa kolley lain xalafa hadduu ku dhaarto calaa maalihi ay maali lxadramiyi liyaakulahu dulman gardarro inuu ku cuno layalqayanna allaha ilaahay buu la kulmahayaa wahwa asagoo canhu can اlxaalifi mucridun rabi uu ka jeedsado uusan qaabilayn hawshaasi waa adkaatay marka riwaayaadka qaarkood xadiidku uu leeyahay oo khaarija saxiixayna markii intaa u maqlay ninkii inuu beertii celiyey kadibna ay iscafiyeen dhulkana qaybsadeen ayaa ku yimaada aan israacinna xadiidku duruq badan yahay waxadaanii zuhay bn xarbin waisxaaq ibraahim jamiica can abi اlwaliid hishaam bn cabdilmli magciisuna uu iman doona ayagaa cadayn doon ruwaadda caddayn doon can abilwaliid qaala zuhayr wuxuu yidhi xadaanaa hishaam bn cabdilmalik hadduu zuhayr bn xarbin uu ku yidhi abu khayamata anasaa'i uu ku yidhi xadaanaa hishaam bn cabdilmalik isxaaqna wuxuu yidhi can abilwaliid abilwaliid waa kunyadii hishaam kunyadii hishaam bn cabdilmalik wey xadaana abu cawaanata wadax can cabdilmalik bni cumayr ibni suwayd allahmi magacaa nin iskalo saa loogu abturiyo keligii baa ku jira rijaalu sitoo dhanba cabdilmalik bni cumayr ibni suwayd allahmi can calqamata bna waailin calqamat bna waail waa taabici marka aabbihiina wuu ka maqlaa xadiidka alimaam tirmidi fii cilal kabiir raqamka saddex boqol konton iyo labo wuxuu ku sheegay oo yidhi bukhaari baan weydiiyey oon idhi calqamata bnu waail aabbihii waail wax ma maqlay mayru bukhaari waxba kama maqal bal waxaa la sheegaa buuhi waqiila waxaa la yidhi aabbihii wuxuu dhintay isagoo lix bilood dayb jira cafwan wuxuu dhashay calqama wuxuu dhashay aabbihii oo lix bilood mootan wainamaa wulida bacda mowti abiihi bisittati ashhurin marka inqiaac baa sanadka ku imanaya riwaayada marka waa riwaay aan saxnayn riwaaya aan saxnayn weeye waa wahm baa ku jira ama tirmidi baa wahmiyey ama imaam bukhaari baa wahmiyey sababku waxaa weeye qisadaas waxay caan ku tahay calqamo walaalkii nin cabduljabaar la yidhaahdo cabduljabaar ibnu waail ibnu xujri ninkaa wey ninka caanka ku ah in aabbihii soo gaadhin ama eh, ama soo gaadhay asagoo yaroon laakiin waxba qaadi karin la kulmay xidna laba iskugu khilaafeen waxay yidhahdaan wuxuu dhashayba uurku hadh buu ahaayo aabbihii markuu dhintay kadib buu dhashayba nimanna waxay dheen wuu soo gaaray laakiin asagoon garasho lahayn oon garaad fiicinayn oo laba jir ama jir ayuu aabbihii dhintay axaadiistuu qaata cabduljabbaar can waa'ilah walaalihiisi ka weyna oo calqama ka midiiu ka qaataa oo aabbihii aabbahood usii maraa qisadaasa caan ah walidalika bukhaari fii taarikhi اlkabiir markuu u tarjamaysa calqama wuxuu hi wsamica calqabn waail min abiihi riwaayada tirmidi iyo midda bukhaari ku taalla fii taariikhihi muxadituna ay yaqaanaan axmed yaxye rijaashoo dhan nuqaadan waxay leeyihin calqama waa qad samica min abiihi waa nin weyn ninka la isku haye ee leeyi wuu yaraa iyo aabbihiibuu ka daba gadaashiibuu dhasho urkahar buu ahaa waa cabduljabaar ee calqama maaha marka wahamkaas iska ilaaliya walidaalika tirmidi inuu wahmiyo waxaad ku garanaysa xadiidka calqama can waa'il ayuu ku keenay e, kan laftarkiisa wuxuu keenay fii jaamic cumr waqaala xadiiun saxiix bukhaari baa ii sheegoo munqaic wey xadiidku waana saxiix tirmidi ma dhehe marka xoogo waxaa laga yaaba nusakdu inay wax khaldeen oon bukhaarina wahminin tirmidina wahmin oo meesha calqama uu yahay cabduljabaar baa dhici karta canwa ibn xujr alkindi alwaail xujr alkindi alxadrami abu hunayda kunyadiisa la abu hunayda ayaa loo yaqaanaa lix xadii buu ku fi saxiix muslim lix xadii muslim ku leeyahay wa haadaa awaluha xadiidkan baana ugu horeeya lix xadii uu kana ugu horeeya wuxuu qisuu leeyahay soo islaamay waad hadda kahor baan ka qisaynay markuu soo islaamay caamul wufuud ayuu islaama markaasaa nabigu boqor buu ah boqoraduna xoogo laga xumeeyo ramaayanoo islaamnimada xoogo loo yarraaciyo xurme iyo qadanin iyo howlay iska doonahayaan nabiguna howlaha waa ku ficna calayhi salaatu wasalaam markii uu islaamay oo uu noqonayey yaa nabigu dhulku yaman ku yaallu u gooyo dhulkaas wuxuu yidhi aduu ka shaqayso beero wixii ka soo baxay nacfi ana qaado mucaawin abi sufyaan buu nabigu ku daray oo uu yidhi ha ku raaco oo dadka ha ogayso dhulkaa inuu nabigu ku siiyey isagii mucaawiya israacay markii madiine laga baxay yuu mucaawiya ku yidhi war haddaanu gaadiid ma wate waa ilow hasha aad saaran tahay aan kula fangalo markaasuu boqorada lama fangale racyad baa tahay dhulka soco wuxuu yidhi marka waa yahaye meeshuba kulushahay kabahada is adu geedid baad saarantahay kabaha is wuxuu yidhi kaba kusiin mahay mahaye hash hooskeeda kaba ka dhigo hash hooskeeda saayaan ku tagnaba yman waagii dambaade waa meeshuu rabbi wax ka waday dhulkii u soo gooyey hawshiibu soo noqday mucaawiye mucaawiye markuu khaliifka noqday yawaa ibnu xujir baa yimid shaam ogu yimid iyo boqortooyadiisii ogu yimid waxaa le waail baa kuu joogay waa ibnu xujir soo gal sariirtii boqortooyadu la fadhiisiiyey soo fadhiiso halkan soo furo qisadii baa oga sheekeeyey marka mucaawiye waagaad saa ii buur oran kaa kari waay warniyu hasha aan kula gaadiidsado maya warkabaha isii maya hooska hasha hal hooskeeda muxuu kuu darhayaa hashu markay taaganta hooskeeda meeshuu kuu qawaji laakiin hal socota caagubiyo wax kaaga tari mayso marka markuu hawshu u dhammeeyey hawsha xilmiga dulqaadkana aad buu mucaawiya ugu fiicnaa abaalgud fiican buu soo siiyey waa xurmeeye waa qadariyey markuu soo laabtay yaale waa'ilow ka waran hawshi waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa maanta waaga ayadaa mucaawiya hasha saari lahaa hasha inaan saari lahaa waaga waa igu xumaatay marka waa ninkaas wey waa ibnu xujr alkindi qaala saxaabiga wuxuu yidhi kuntu cinda rasuuli illaah rasuulka baan la jooga maalin maalmaha ka mida faataahu rajulaani yakhtasimaani laban ya calqamatu bnu waa'il can waa ibnu xujr ana ii an abihi an abihi ma jiraan kitaabkaad watado muxuu ahaa annagoo dhan hadhihinte idinkuna iska warrama can calqamata bna waailin can waail bni xujirin intaa besaa saxa wixii kale iska daaya qaala wuxuu uhi saxaabi waail bni xujirna kuntu cinda rasuuli lah sal lay waslam faataahu waxa u yimi rajulaani yakhtasimaani laba ninoo doodaya ku doodaya fii ardin dhul isku haysta faqaala axaduhuma midkoodba wuxuu yidhi haddaynu soo marayna waa ninkii reer xadramiga nabalo midkan kada intazaa wuxuu ku booday intiza min annaswi waxaa weeye waa halabada shayga in la qabsado oo lagu habsado ku habsasho iyo bilqaysi iyo la booliyaday waad garanaysaan mustalaxaadka dambe weyba dambeeyeene tii oran kuda intazaa wuxuu ku boodo iga qabsade wey calaa ardin calaa ardi dhulkayga yaa rasuul allah fi ljaahiliyati islaam ka horba dhul yahayd oo aabbahay aan ka soo gaadha oo ka abkaab wahwa imruulqays ibni alkindi waa kuma ninka wax lagu sheeganaya ku boodaya waa imruulqays ibnu caabis alkindi wa khasmuhu ninka la doodayana rabiicatu bni cibdaan weeye cibdaan cibdaan way iman doontaa khilaafka ku jira masalada wahuwa khasmuhuna waa rabiicatu bni cibdaan qaala wuxuu yidhi bayinatuka nab wuxuu yidhi ninkan xadarin waa markhaati kee qaala wuxuu laysa lii bayinatun marag ma haysta nabi allow qaala yamiinuhu dhaartiisii baa ku huran qaala wuxuu yidhi idan yadhabu biha haddiiba ninkan dhaartiisii laygu sii daayo dhulkii waa la tegey dhulkii nabi allow dhulkaa ka samir weeye idan sidaa noqoto yadhabu biha waa la tegahaya qaala wuxuu laysa laka ilaa daaka haddee gar la joogo waxa war caddaynkayso ma waa lagu dhaaran ayib wax kale meesha lama hayo doona khaa'in noqdo beenaale ha noqdo mar haddaadan caddayn iyo bayina haysanin dhaar baa ninkan huran ayib qaala wuxuu ihi falamaa qaama markuu istaagleeya xalifa qadaa rasul la sal slam man iqtadaca ardan ulman cafwan aaliman man iqtadaca ninka goosta ardan waa iska miaal dhul iyo iyo geed iyo kitaab iyo mare iyo cal iyo iyo iyo qoriba waa isku mid man iqtadaca ardan dhul ninkii goosta daaliman asagoo gardaran laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan alluu la kulmaya asagoo u cadhaysan cadhada marka aahaarteeda baa ku sugaysa wey ilaahay ninkuu cadhooda hadee maxaa yaqaana ayb jahannabaa taqaana wey ilaa man raxima rabbuhu qaala isxaaq wuxuu yidhi fii riwaayatihi isxaaq bn ibraahim alxandali wuxuu yidhi fii riwaayatihi rabiicatu bnu caydaana rabiicatu bnu caydaan rabiicatu bni cibdaan waa riwaayadii zuhayr riwaayadii zuhayr weeye ama lafdiga isxaaq bn ibraahim waa rabiicatu bni caydaan oo ya la ahriyo ya la ahriyo caynkan la korabo waana sida raajixa ah cinda almuxadisiina alkibaar axmed iyo ragga badankood siday maraan waa rabiicatu ibnu cayda dhanka kalena waa la maraa xadiidka marka waa masaa'il badan baa ku jira masaa'il aad fara badan ayaa ku jiro de xadiidkii waa'il ibnu xujri waxaa ka sii horeeyey kii cabdullahi bn mascuud oo duruq dhowr ah aynu ka soo maray waxaa ka sii horeeyey xadiidkii abi imaamata alxaariثi saddexdaa xadiid soo ma aha saddex xadiid xadiiu abi imaamata alxaariثi xadiiثi cabdillahi bn mascuud iyo xadiiu waa ibnu xuj saddexdaa xadiidba marka hal meel bay iskugu urursadeen waxaa ku jira marka usuushi qadaha usuul qada qadaha iyo xukumkiiya garta usuusheedii baa ku jira xadiid ku cad oona baahnayn hadi in la faahfaahiyo maxaa yeelay haddii ruuxu wax sheegto muddaciga wax sheegtay waxaa laga rabaa wuxuu sheegtay inuu caddayn u keeno caddayn u keeno daabidkii muddaciga iyo muddaca calayna kitaabu lminhaaj baad ku soo marteen iyo nasaa'ibu waa ku soo sharaxnay daabidkii yaa xusuusta maxaa lagu kala garanayaa mudaci iyo mudaca ma sheegashada nin walba uu sheeganaya lagu kala garanayaa mise wuxuu leeyahay daabid lagu kala soco mhm. mhm. baaraka allah fiik sidaas wey sidaa sheekh rishaad uu sheegay weeye nin walboo daahirka iyo uu taageerayo ninka muddaca calayhi baa la yidhaahdaa ninka hantida gacanta ku haysta ee guriga dhex fadhiya ee haddale waa dhulkaygi anaa abuurta anaa dhex jooga ninkana warkiis waxba kama jira ninka waa maxay waa mudaca calayhi ninka dhankiisu uu xoog badan yahay hantidiibu gacanta ku hayaa maalan ninkaasoo kale mudaca calayhi baa la ninka wuxuu sheeganayo uusan asal taageeraynin ama curfi taageeraynin ama dhankiisu wax u badnayna mudaci baa la kaa liite ee tabarta yar sheegashadiisu aysan tabar badnayn ayaa makhraatiya bayino looga baahan yahay xoojiya warkiisa oo dhuujiya idan marka mudaciga waxaa laga rabaa makhraatiya caddayn wاlbayinatu fi sharcina waa maa yubayinu اlxaqa ma aha laba makhraati keliya shaahidaaka waa iska miaal ama waa nooc min anwaaci اlbayina dheh maxaa yeelay waxaad ogtihiin shareecadu in mararka qaarkood lagugu xukumahayo oo makhraatiyiya caddayn ay noqonayso hal makhraati iyo hal makhraati iyo dhaar sunan abi ku marteen hal wadaad oo lagu xukumay xaq abu qataade haniimadiisii iyo salabkiisii markii laisku qabsaday hal wadaad baa uga makhraati kaca tii baa loogu xukumay albayinatu fi sharci waa maa yubayin اlxaqa wixii caddeeya ama laba makhraati ah ama ka badan ama hal marag iyo dhaar lagu xoojiyey ama hal nin iyo laba dumar ah ama dhaar la soo celiyey ah dhaar la soo celiyey yani ninkii mudaciga ah wuxuu waayey makhraati dhaaraa lagu yidhi maya isagoo ii dhaartaad dhihi kartaa anugu kitaabka ilaahay mari mahaye xaqa inuu leeyahay isagoo ha dhaarto mudacigii dhaartii lagu soo celiyey uu dhaarta waxay noqonaysaa waa bayina waxay caddaynaysaa xaq inaad leedahay wii qaraainta qaarkood iyo calaamaadkii amaaradka qaarkood qudaadu marbay cuskan hayaan oo xuquuqda qaarkood ku xukumhayaan calaa ayati albayinatu waa maa yubayinu اlxaqa sharcan hawsha aad waxa u fafaayey oo ugu fiican intaan arkay wadaadkii ibnulqayima kitaabkiisa ka ahriya uruq اlxukmiya la yidhahda waxaa kaloo ku jira mudda calayga lagu leeyahay bayino waxaa lagu leeyahay cafan yamiin dhaar baa lagu leeyahay dhaar baa lagu leeyahay ama faajir ha noqdo ama nin fiicanoo baari a ah ha noqdo dhaartan baa laga rabaa waxaa kaloo ku jira marka la doodayo erayo yar qallafsanee soo booda ama aflagaadada ah qaadigu dabageli maayo khaain tuuga weeye si igu shaqaynhayba faraxaday war waxaa ka soco maxaa kale ku mashquuli mayso ha sheegin ha la xidho hawshaa ma talla meesha meesha waa la doodaya waa la rafanhayaa nin walba indhuhu cadaynayaa meeshaan in wax dhimbele ka dhachayaan horaanba way muuqatay nabiga kuma sii mashquulin waa faajirun walaa yatawarac can shayin howlahaas waxay dheen may wuxuu nabigu oga hadli waa tadallum marka tadallumka iyo tashakiga uu socdo waxyaabahaas loo bixi maayo nimanna ma ahee nabigu wuxuu ogaa inuu faajir yahay saasuu oga aamusay waa hawshaa faradheeri wey waa faradheeri kuma caddo ayib hadduu nabigu u inuu faajir yahay waa masale ijmaaciya ana alqaadi laa yaxkum bikhilaafi cilmihi maba bannaanaba ijmaacan ana alqaadi laa yaxkumu bicilmihi walaa bikhilaafi cilmihi nimaad ogtahay inuu been sheegaya adiga qaadiga kuma bannaan inaad xukumka u xukunto ogaalkaada wax kuma xukumi karti haddaad ogaalka wa ku xukunto waa lagu tuhmi wadaadka ogo laalush buqaataa la jifyaano bannaan in adeersi sheeka kugu bilaaban iyo tuhmo waa inaad bayino daahira cuskato dhaarcad makhraati ayadoo sidaa tahay haddaad ogta makhraatiyaashu inay been sheegahayaan kanna uu been sheegayo sharcan ma bannaan inaad xukunka riddo leanna xukunkan inuu baail yaad ogtahay labadaa laiskuma khaldo alqaadi laa yaxkumu bikhilaafi cilmihi walaa bicilmihi taa bikhilaafi cilmi waa masala ijmaaciya tan dambe bicilmihi waa masala khilaafiya ra'yiga raajixaana kuma xukumi karo w ilaa bilbayinaati wاshawaahidi wاlaymaan waxaa kaloo ku jira masale kaloo muhiim oo jumhuurtii xanafiya isku hayaan oo waa maxay xukmu اlqaadi laa yugayiru min xaqiiqati اlxaal qaadigu xukumkiisu waxba ka bedeli mahayo wixii jira ee dhabta ahaa oo haddaad ogtahay inaad beenaala tahay oo gar daran tahay qaadiguna kuu xukuma xaq adaa iska leh shayga xalaal kuu noqon maayo nabigaa kuu soo sheegay kii nabig aleh waad kala af badantihiin waad igu soo garramaysaan kadibna midkiin baa afgarooca ah oon gartiisa caddaysan karin midna waa nin afmaaloo balaayooo geedka hadal ah oo baasha ku dhabaabicinaya kadibna waa nabigu waxaan ii muuqanaysa in asagu gar waa ninkan u gooyo yuusuf ku kadsoomi aniga xukunkayga naar baa idii gooye idan xukmu wuxuu ka taraa daahirka inamaa yuahiru fi daahir walaa yuayiru min xaqiiqati اlxaal ayib xanafiyada marka meesha ku sakatiyey oo waxay yidhaahdeen waxaan amwaasha ka ahayn amwaasha waxaan ka ahayn xukmu اlqaadi wuxuu wax ka taraya daahir iyo baainba haddii laba makhraati oo beenalyal aan soo kaxaysto oon dhaho qaadiyow ninkii hebela gabadhan quruxsane ajabta qabtee qalanjada ah wuu furay anaana makhraati ka ah iyo hebel iyo hebel bal weydii wadaadkii qaba ma furin indhahaygaan ka jeclahay qaadli oo beentood wey oo qaadliu ku duugo horaad ka guursan karta waana ku xalaal bay dhahan xanafiyu ku xalaal laba xariif baadna soo kaxaysata sida qolya reer macalin la sheegay kurus weyn oo suuq taagan bay arkeen warkaasay dhe warsanaya labaanta ritigan si la yeelo ma marka way way way way u bundubteen lagu kala teg wadaadkii laba baa laga dhaqaajiyey casar intii makhaatiyaal loo soo kaxaysta idan amwaasha way kala duwayaan iyo masaa'ilka kale aqdiyada abdaacda luxuumta xuquuqda kale guryaha iyo wixii la halmaala waxay leeyihiin waa xukmu اlqaadi yugayiru min xaqiiqati guurka iyo furitaanka wixii la halmaalo dhan iyo jinaayaadka wixii aan maalba ahayn qaadigu xukumkiisu waxay dhan wuxuu bedelayaa kor iyo hoos buu bedelayaa daahirna xalaal bay kuu tahay baatinu cind allahina xalaal bay kuu tahay aydhen jumhuurtu waa majuusiya ilxaad fii diin illaahi weetan nusuus iyo dawaahir bay ku dhegeen ayib iyo hawshii munaafiqiinta meelahaasay la aadeen xadiiku marku waa baabi'inaya muxuu yidhi man iqtaaca waan cad naara nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aqda lqudaati wa axaquhuma cala aliطlaaq haddii xukumkiisa uu bannayn waayey seetaan ku bannaynaya waxay ku leeyihiin maal weyahda iska day masaladu waa maal hawshaan ka ixtiraasnay wey xanafiye waa war badan yihiin <laughs> xanafiye aad bay u war badan yihiin ayib waxaa hadday halkaa timaaddo aad tidhaahdaa tii licaanka iyo garti nabigu xukumay oo dhan awey tii abdaacdi furuujti uu yidhi midkiin baa been sheegaya idan waxaa weeye ama maal ha noqdo ama ha noqdo xugum kale qaadigu xugumkiisu waxba kama bedelo wixii xaqiiqadee jiray waa xugum daahira bes ah oo cuskanaya bayinaad iyo xujajka cuskanaya waxaa kaloo ku jira inaan la kala qaadayni xaqa ruuxa muslimka intuu doona hala ekaado ha yaraad a badnaado ile cumuum baa ku jira qaliil iyo katiir la kala qaadi maayo waxaa kaloo ku jira ibaatu sifat اlqadb lilahi subxaanaه wa tacaala meesha markooy ku bariiqdeen wadaadiha shaacirada ah ama shaacir ka ag dhowaa nawowi qaadi ciyaad qurطubi kulligood marka wa iraadatu cadaabi اlcabdi hawlahaas iraad iraada maxaa meesha keenay waa adab wahuwa calayhi adbaan sifa min sifaat illahi subxaana wa tacaala weeye marka aada laskaga ilaaliyo howlihii baa la tegay wadaadihii oo dhanba ilaa man raxima rabbi wax ka badbaadana kitaabka ragga sharxday waa inta wadaadka hadda dambe uun hadda jooga mucaasirka mooye iyagoo dhan waa ku dhiiqdeen meesha iyadaa baabudaliili masaa'il badan baa ku jira laakiin inaha aan kaga tagno baabudaliili calى ana man qasada akhda maala hayrihi bغayri xaqin kaana alqaasidu muhdara dami fi xaqihi wain qatala cafwan wain qutila kana fi الnaari waana man qutila duna maali fahuwa shahiid xadana wuxuu baab yahay addaliil in la caddeeyo calى ana man qasada akhda maali hayrihi bغayri xaqin ninka u qasda maal uusan lahayn inuu xaqdarro ku qaato kaana alqaasidu ninkii u qastay maal bini-aadamnu xadar u muhdara dami dhiiggiisunuu bilaashahay buu noqonayaa fii xaqihi ruuxaa asaga maalka laga qaatay marka loo eego wain qutila haddii la dila kii fi naari naar buu wa ana man qutila duuna maalihi ninkii la dila isagoo maalkiisa difaacanayana fahuwa shahiidun wey fi akaami eh, alaakhira xadaثnي أbu كرayb محamed بن العلاء xadaثna khالد yعnي بن mkhldi الqطواني khالد بن mkhlد الbjلي أو الqطواني xadaثna محamed بن جaعفر بن أbi kaثير الأنsاrي ismاعيل بن جaعفر on dhowr goor soo maray bay walaala yihiin ma aqaan meeshii ugu dambaysay mashale baynu soo maray mise maantaynu soo maray ma xusuusto haddan marayni soo ma aha ayb ismaaciil bnu jacfar can ilcalaa bn cabdiraxmaan ninkan soo maray bay walaala yihiin ayb can muxamed bn jacfar bn kair اlansaari can ilcalaa bn cabdiraxmaan can abiihi abihi cabdiraxmaan bn yacquub aljuhani amawl xuraqa ninki loo yaqaan can abi hurayrata radi allahu tacaala can abu hurayra ad waa taqaana magaciisa cabdiraxmaan sakhr an boqol iyo tobaniyo afar xadii ayuu muslim u wariyaa an boqol tobaniyo afar xadii buu fasaxi muslim ku leeyahay abu hurayra maxaanu maray ninka xadiis badan inuusan jirin fi saxii muslim xagga saxaabada marka la eego waa la isku waafaqay xadii bukhaariyo muslim baa isla wariya ieeayoagaalna muslim baa la tafarudoo la infiraada eeaaayo isku dar waa aar xadii buu ku leeyahay saxiixaynka muslim marka muxuu ku leeyahay gudihiisa an boqol tobaniyo afar buu ku leeyahay maxaa yeelay boqol sideetan sagaal isagaa la tafaruda saddex boqol labaatan iyo shanna way wada wariyaan bukhaari intuu la tafardo kuuma sheegin hadda waxay khuseeye keliya intuu muslim goon noqdo oo boqol siddeetan iyo sagaalah maxay wada warshaan saddex boqol labaatan iyo shan isku darka axaadiida abu hurayra ku imanaysa fii saxi muslim waa imisa an boqol toban iyo afar warkaasiyun ku dhaafi can abi radi allahu tacaala canhu qaal jaءa rajulu nin baa yimid ilى rasul rasuulka yimi sal ly slm faqaala wuxuu ihi yaa rasuul allah rasuulka ara'ayta bal waran in jaءa rajul nin hadduu yimaado yuriidu akhda maali hantidayda inuu qaata doonaya maxaa tala ah qaala subanu wuxuu ihi falaa tucdii maalaka hantidaada xoolahaada ku dhimo oo ku sidee maxay ahayd qaala wxuu nabi ara'ayta in qaatalanii nabi allow ila dagaalamo waranka soo rogta ka war hantidii yareed iyo neefka aiga ahaa hadduu ninku dagaalamaya bal sidhe qaana wuxuu qaatilu la dagaalan idabdarahabarine difaac maalkaada la dagaalan qaatilu qaala wuxuu saxaabiga an in qatalani nabi allow haddii la daga bay guulu raacdaay hadduu idira ka waran qaala fa anta shahiidun shahiid baa ta shahiid alaakhira ahlujannaad tahay maxaad doonaysa adduunku marbaad waad dhiman lahayde haddaad shahaada maxaa kaa maqan idan shahaadada huna waa shahaada xukm fi laakhira wey nin walbo ku dhinta xaq difaaci baa shahiid fi laakhira ah xaq difaaci bacdu saxaabana waxay u qaateenba inuu xataa shahiidun fi diin walaakhira yahay sidaa darteed saxaabo dhowr ah oo dagaalihii sifiin ku geeriyooday oo cali la socday oy reeshaam dileen waxay yidhaahdeen oo camaar ka mid ahaa way diideen in lagu tukano la dhaqana waxay dhaheen waa shuhadaaun dunya walakhirana nalama taaban karo nalama dhaqi karo dharkan lagu xabaalo ayadaan kula doodaynaa nimanka nna dilay marka kullu man ma qutila fi difaacin can xaqin bikeeni biyan allah ka dhig maxay waa min ashuhada waa islaamka wanaaggiisay ka mid tahay shayga xaqa ah in la qiimeeyo hadduu tuuggu barto ninka uu saa u inuu u dhigo marka dambe mexraabku idinku imanhaya wadooyinku istaagi jire masaajidku soo geli oo halaaqahaya marka haddii laakiin marka u horraysaba vedhaha lagu dhufto oo ninkii fooda geliyaba uu ku dhinto wuxuuhi war balaayadan maxay ahaayeen ku dhimanaysa moobaylaha yararka ah uu kaa cararahaya marka waxaa weye hawshaasi <laughs> alla iska ilaaliyo faanta hahiidu qaala ara'ayta ka warray in qataltuhu masladu caddaysanaya masalatu dima waay masale sahlan ma aha saxaabigu markuu in loo fafaayuu rabaa ara'ayta nabi allow in qataltuhu haddaan anigu dila ka warray oo ilaahay guusha iga shiiyo qaala huwa fi الnaar isagoo ahlu naar wey haddaan rabbi cafiin ayb in marka faanta shahiidun ay tahay shuhadaa اlaakhira riwaayadii xadiidkii mukhaarib fii sunan annasaa'i bayna ku soo maray nabi allow hadduu hadduu idila ka waran qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaai اlaakhira riwaayadaas waa sariixad soo marteen qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaai اlaakhira idan waxaa weye adduunka sidii ruux muslimo caadoo dhintay baa lagula dhaqmi waa lagu kafni waa lagu tukan waa lagu dhaqi waa lagu xabaali laakiin xagga ajirka iyo hawaabka ayaad waxaad leedahay ajirkii ku dhintay dagaalkii gaalada ku dhintay tartiibka muslim u fiirsa hadda khatarnimadiisa baab xadiitan waxay ku saabsan yihiin in maal bini aadam lagu qaato waxaan dhaar iyo qada iyo ahay kii horena muxuu ku saabsanaa maal muslim in lagu qaato yamiin faajir dhaar lagu qaato hunana waa maa waa in awood iyo muruq lagu qaato labadiibu isdaba dhigayaa mid walba xukumka ay leedahay yuu tartiibinaya imaamku xadaثani اlxasan bn cali alxulwaani waisxaaq ibn mansuur alkawsaj wa muxamed ibn raafic وأlفاadهm alفaada saddexda wadaad xaسن بن علي الxulwاني إسxاaq محamed mutaqaaribaة waa isku dhowdahay laakiin isku mid ma aha qaala isxaaq wuxuu hi ahbaranaa isxaaq markuu tabinaya siiqaة اlأda siiqaة اlأda wuxuu ku yidhi ahbaranaa wa qaala اlآakharaani xasan iyo cafwan ah muxamed waxay dhahdeen xadaana cabdالraزaaq xadaanaa iyo ahbaranaa waa inagu soo marra muslim wuxuu kala qaadaa alfaada samaaca yuu kala qaadaa markay qiraac cala sheekh tahay markay asamaacu min lafdi sheekh tahay wuu kala duwaya ayib ahbarna inta badan loo isticmaalaa markuu sheekhu marka sheekha lagu dul akhriyo ood adugu kitaabka akhrinayso sheekhuna uu ku dhegaysanayo ama adoo akhri ama saaxiibka akhriyo idan waa alqira'atu cala shay ahbarana haddii wadaadku kitaabka akhrinayo idinku ka dhegaysanaysaanna xadaana ayib haddii aad jamaaca tihiin xadaana haddaad keligaa tahayna xadaanii hawshaa muslim aad ba ugu dadaalaa waana kala qaadaa xadana cabdurazaq bn hamaam asancaani ahbarna bnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcasiiz qaala ahbarnii sulaymaan alaxwalu sulaym abi sulayman alaxwal abu caasim ana haabitan mawla cumar bn cabdiraxmaan mawla cumar bn cabdiraxmaan ibn cabdillahi bni zayd ninkii lo odhan jiray wey ahbarahu wuxuu u sheegay sulaymaan buu u tabinayaa haabitku أnnahu lama kaana bayna cabdالlaahi bni camri wa bayna cambasةa bn abi sufyaan ma kaan markuu dhacay wixii dhex maray cambas nabi sufyaan iyo cabdulahi bn camr bn caas asahmi labada wadaad wixii dhex mara markuu dhacay annahu lama kaana bayna cabdillahi bni camr bn caas wa bayna cambasna abi sufyaan maa kaan wixii dhacay wax la yaqaano caan noqday buu ahaa tayasaruu waxay u diyaargaroobeen lilqitaali dagaal waxay ahayd cambas nabi sufyaan waa mucaawiya walaalkii markuu sayidina mucaawiya oo khaliifka ama e, boqorka muslimiinta u ahaa ayaa walaalkii cambasa ibn abi sufyaan ba wuxuu amiir ka ahaa waali ka ahaa aaif iyo mako daa'if iyo mako isku haystay oo ka talinayay beer weynoo marka daa'if ku taalay oo ree cabdulahi bn camni caas uu leeyahay oo qiimo badan oo beer lamid a aagga aysan ku aalin ku oolinoo wahaq la odhan jiray in badan baynu soo marray sunanka ku soo marray ayaa laysku qabtay beerta mar kale laysku qabtay lade qisadan hadda waxaa weeye cambasa wuxuu soo de ceel fog oo biyo macaan ayuu ka soo jeexay kanaal kanaalkiibuu meeluu maryo waayey beerti weynayda waxaad ahayd cabdillah cabnu caas uu lahaa yuu damca inuu dhex oo dhul uu ka qaato oo guri iska degan liga cabar baa ku qabta wax hadda ka dhaca somaaliya magaalooyinka dowladdiisay usoo waday kanaalkii biya waxay tihi beertaan marinayna asna xuri may lama marinayo kanaalka leexi kor ka wareeji xaggaa marso ama inaad beertayda dhex ma dhacayso waran meesha waali baan ka amiir baan ka ahay aday kuu waa la dhexgalay qraysh baa isu timid waa la wada hadlay cabdulahi bin camr cas waa la dhaqaajin waay cambase waraaq buu diro wuxuu u diray walaalkii amiirkii muslimiinta wuu u diray mucaawiya wuxuu yidhi iska daa hadduu xataa diido calaa batnihi beerkiisa mari buui iska daa beer ee hadduu muran keeno isaga calooshiisa mari buui cambase hawshii buu u sheegay wuxuu hi haddaad diiddo awood baan kuu sheeganaynaa wuxuu ihi iskansiiya bdn macaas wuxuu soo urursaday addoommihiisii mawaaliday xoreeyeen ciidan buu diyaarsaday hahiid jihaad fii sabiilah buu ilaamiy dowladdii buu ku cilaaminaya ayb ti qisada qisada waa qisadii si walba intii la yeelay baa la mari marka macaawiya xakiim buu ahaa markuu arka hawshan culus da faraha ka qaad yuusan aafaynin meelaha inoo mar bal kor ka wareeji faraha ka qaad marka qisadii weeye qisa marka carab dhex gashay oo quraysh ay isku maandhaaftay oo lagu murmay oo maalmo socotay oo caan noqotay ahay tayasaruu waxay u diyaargo ta'ahabu wey waxay u diyaargo lilqitaal dagaal fa rakiba khaalid bn caas khaalid bn caas baa yaa fuulay gaadiidkiisii xaggee aaday ilaa cabdillahi bn camr caas fa wacadahu khaalid khaalid baa waaniyey khaalidna asaga isku qoysin isxigaan hadde camr ba isxigaan faqaala cabdulahi bn camr wuxuu yidhi amaa calimta miyadan ogayn ana rasuul اlahi sal lay slam qaala inuu yidhi man qutila duuna maali fahuwa shahiid beerta yaa iskale adiga cabdulaahi ah yaa igu haysta cambasa bn abi sufyaan nabiga maka maqashay buu ma haysa warkaas ana man qutila duuna ma fahuwa shida waa shida iskaga carablo meesha haddii nin soo jeedsaday miyaa fooda la geli kara cbdirahi bn caas abu muxamed baa leeda kunyadiisa asahmi abu cabdiraxmanna waa la sheegaa soddon iyo toddoba xadii buu saxi muslim ku leehay cabdullahi bn camr caas soddon iyo toddoba xadii baa inooga iman doonta fi saxi muslim kanaana u horeeyaan filahayaa maxay isku waafaqeen bukhaariya muslim toddobiyo toban toddobiyo toban xadii muxuu la tafarooday marka muslim labaatan dhaha dee labaatan dhaha soddon iyo toddobo fii saxiixi muslim ku leeyahay bukhaari wuxuu la wariyaa toban iyo toddobo ama toddobiyo toban waxaad tidhahdaa maxaa soo hadhay labaatan waxadaaniihi waxaa xadiidka kaleo ii tabiyoo noo sheegay xadiidka maxamed ibnu xaatim ibnu maymuun halkaa nin baaba ku jira fi saxi muslim xadaanaa moxamed ibnu bakr ibnu cumaan albursaani maxamed bakrna waa keligii maxamed bakr kale kuma jiro fi saxi muslim maxamed ibnu bakr ibnu cumaan albursaani waxadaanaa axmed ibnu cumaan annawfali xadaanaa abu caasim annabiil abu caasim alaxwal miya mise waa abu caasim annabil ya haya eh, wax sharaxa ma idiin sheegayaa abu caasimkaas labada wadaad waa labadee waa maxamed bakar iyo abu caasim kilaahumaa can ibni jurayjin bay ka waranyeen bihadal isnaadi isnaadkan hadda aynu soo sheegnay milahu asagoo kale ayb eh, cafwan abu caasimka waa sulaymaanka aan soo maray abu caasim aawl iyo ana khaldamin ahbarna sulayman awl waad soo marteen kunyadiisi wey waa kunyadiisii abu caasim anabil ma ah waa abu caasim alawal sulayman abi sulayman awl marka ariiq horenu soo marra waa cabdirasaaq can juraj hunaana waxaa weeye maxamed bakar iyo abu caasim oo sulaymaana kilaahuma can ibni juraj ayib mil asagoo kaluu noo tabiyey isagoo kaluu noo tabiyey xadiidka markaa asagu waa iska muslim uu kuu cadeeyey inaan ruuxa muslimka xoolihiisa lagu qaadan karin dhaar beena iyo iyo xoog midnaba ninkii dhaar beena loogu gooye qaado u xukumana waa lagu cadaabay haddaan rabbi cafiyin ninkii xoog inuu isku ku dayana xoolahda waa difaacaan waadna ku dhiman haddaad markaa haddii adugu tabarteeda ah haysa wey fuqahadu marka waxay isku daya xadiidkaani in waa isku khilaafeen dalaaladiisa oo maalka in lagu dhinto la difaaco way bannaantahay waajib ma ahay inaad iskaga tagtana way bannaantay wadaadda yidhaahdeen waxay u khuduucaysaa masaladu laba asal wadaaddaha qaba maalku waa lagu dhiman waana xaaraan inaad ka tagto waa min baabi اlamri bilmacruuf wanahy can ilmunkari bay taagan yihiin inaad maalkaada difaacato ruuxa horarkana aad yacs ka tidhaahdo waa min baabi takyiiri اlmunkari wa xaqu lilahi subxaana wa tacaala xaq adigu aad leedahay maba ahaba ninkan horarka socda inaad yac tidhaahdo ood gaashaanka u daruurto waa min baabi takyiir اlmunkar waxaad markaad iska dayn karta ama ka degi kartana ma ah nin waxay m waa min baabi dafci darari hanti aad leedahay dhib soo gaadhaya ayaad difaacanaysaa xaqaasoo kama tanaasuli kartawaad ka tanaasuli kartaa haddaan dhahno waa min baabi dafci darari waxaa bannaan in aad kaga dhaqaaqdo haddaad tidhaahdo waa min baabi tagyiir ilmunkarna waa xaq lilahi waad difaacaysaa ilaa inaad awoodi weydama mooye maaliki waxay dhaha anu kala qaadno xoolaha badan iyo wax yarka ah lacag badan hadday tahay ama dahab iyo guri iyo hanti weyna ood ku dhiman hadday tahay mobayl tooshla-ana naftaada ha ku khabaarin bay leeyihiin way kala qaadeen takhsiiskaa marka xaggee waa takhsiis اlcumuumi biاlqawaacid waacidda guud usulkay fiiriyeenoo ah ruuxan waa naf waa muslim naf weyn muxtaramaa wey qaali ah ilaa ku qiimaysan in loo dilo bakeeri shaaha ah, waa macquul maahay dheen laakiin maalka weyn haa waxa yaroo laakiin qalin iyo boqol shilin iyo shantood boqoloo shilin iyo waxaa waa inaad ka tagtaa bannaan cumuumaadka marka waxay ku khasiseen bilqawaacid alcaama ma aha nas khaas oo yimid ma waxaa kaloo marka xadiid ku jira oo hadda uu soo gaabiyey markaad maalkaad difaacanayso waa biladna faladna baad ku difaaci marka u horraysaba gaashaanka vera ruuxa ka iyo waranka xadiidkii nasaa-ina kuso mara tusaynaba allow haddii maalkayga uu soo horra ka waran wuxuu nabigu dakirhu billaahi ehbi war allama yahay dheh nabi allow hadduu alla ku joogsan waayo ninkuu balaayo yahayna wuxuu yidhi istacin biman xawlaka min almuslimiin muslimiinta kuu dhow kaalmayso waa inaga qabta waa ninka dhiiggaygu waa dhiig islaam buu ka yahay waa ninka ya haddii nabi allo mee cidlo go-on aan deganoon keligay ahay oo cidna ninku iga hela ka warran bu nabi allow wuxuu ihi fastacin calayhi bisulaan madaxweynaha muslimiinta kaalmo dowladda iga qabta dheh u fariin dir nabi allow haddaan meesha dowladda iga fog tahay ila joogin maxaan sameeyaa qaatil duuna maalika xataa takuuna min shuhadaai alaakhira tafsiilkaas wey muslimiinta ehbin muslimiinta kaalmayso dowladda oga dacwo intaa markay suuro geli weydo haddii xaajaa ku qabsatay xinyahda bannaanka soo dhigaale xataa takuuna min shuhadaa اlaakhira ayib riwaayo kaloo muslim saddex goor laba goor iska ehbiso alla wariga joog wariga joog marka saddexaad baad isdifaacaysa amaana idiin socotaa xabadda fooda ka geli ma aha ninkii dhiiggiisa lamidi raacin maayo wuxuu waa iska adduunyi tafsiilkaasaa ku jira marka xadiidka oo fuqaadu sheegeen intaa bal aan ku dayna maanta insha allahu tacala wallahu aclam